kudhex jirna kitaabkii buluuq almaraan min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala kitaabu zakaha ayaan joogin xadiidkii dheeraha xadiidka anas ayaan soo haynay sadaqat lhanam ayaana ku dhex jirna gaar ahaan faida kaanat saa'imatu rajuli naaqisatan min arbaciina shaatan shaata falaysa fiiha sadaqa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam warqadaas abubakr uu soo qoray ku qornayd faidaa kaanat hadii ay faidaa kaanat haddii ay ahaato saa'imatu rajuli ninka tiisa foofto arigiisa foofo haddii uu ahaado naaqisatan mid ka naaqis ah min arbaciina afartan xaggeed shaatan ri shaatan min shaatin eh, riyood shaatan hayri ka naaqis ah falaysa ma ahanin fiiha dhexdeeda tiradaas sadaqatan wax sadaqaa ma ahanin <coughs> ilaa an yashaaa inuu doonayo ma ahani rabbuhaa ay saaxibuhaa ninka iska laha iyada inuu doonayo ma ahani meeshaan marka tarkiibku waxaa weeyaan faidaa kaanat saa'imatu rajuli ninka arigiisa foofa hadduu ahaado naaqisatan mid naaqisa ah hadday ahaato waa khabaru kaana min arbaciina afartan xaggeeda shaatan oo riyood afartan neef oo ari ah hadday ka nuqsaanto shaatan ri ay ka nuqsaanto marka arbaciina shaatan shaata shaatada hore arbiciinada cadadkau tamyiiz u yahay shaatanta dambena naaqisatanay tamyiiz u tahay labada marka shaatan shaatan waa wada tamyiiz labadooda midna waxay arbiciinka ayay tamyiiz u tahay oo daatadeeda afartankan waxa uu yahay ayay caddaynay shaatanta dambena naaqisa tantan ayaa marka ayay waxay u tahay waxa naaqiskaa ah waa maxay waa ri waay waxa naaqiska ah. marka waxaa leedahay faidaa kaanat hadday ahaato saa'imatu rajuli ninka arigiisii foofayo naaqisatan tu naaqisa min arbaciina afartan shaatan min shaatin shaatan arbaciina shaatan min shaatin arbaciin cadadkaas waxaa macduudka waxaa weeyaan macduudkiisa waa la mufradna waa laga dhigaa waana nasiib cala tamyiiz arbacuuna nacjatan arbacuuna waladan alaleeyahy mi-a iyo alf waa waxa mudaaf iyo mudaaf ilayhi sunnoqotaa faidaa kaanat haddii ay ahaato saaxibatu rajuli ninkii arigiisii foofaya naaqisatan tuka naaqis ah min arbaciina afartan shaatan min shaatin oo riyo shaatan hal ri midka naaqisa hadday tahay falaysa ma ahanin fiiha iyada dhexdeeda sadaqatu wax sadaqaa ma ahanin wax sadaqa a lagama rabo tiradaa iyadaa afartanku hal hadduu ka dhinaayo soddon iyo sagaal wax sadaqaa waajib kuma ah oo lagama rabo ilaa an yashaaa inuu doonayo ana rabuhaa ninki iska lahaa arigaas maalikoodaayb hadduu isaga wax sadaqaysanaya sadaqada waa u furan tahay laakiin wax waajib ah oo isaga ku waajib noqonayo malaha walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin kuwo kala tagsan dhexdood lama kulmiyo xoolo kala tagsan lama lama layskuma soo ururiyo walaa yufaraqu lama kala geeyo bayna mujtamicin xoolo isku urursan iyadana lama kala geeyo khashyata sadaqati sadaqada digtooni laga digtoon darteed ama cabsi zakada laga cabsanaayo inay waajibto daraaddeed sidaa looma yeelo wamaa ayiladii kii kaana ahaaday min khaliitayni laba wax isku darsatay xaggooda ka ahaada fa inahumaa iyagu labadoodaas yataraajacaani waa isugu laabanayaan beynahumaa iyaga dhexdooda bisawiyati si eg ayay isugu laabanayaan meeshaan labadan mas'alaba wuxuu uga hadlaa zakaatu lkhaliiqeyn labada wax isku darsatay zakadooda dadka xoolaha isku darsado oo shirkada ku ah hal zake ayay bixiyaan waxaana shardi ah marka hal zake la dhiibaayo xooluhu haddii ay xoolo nool ay yihiin inay isku xiran yihiin isku daaq inay yihiin isku eh, waxa inay yihiin marka eh, eh, isku cabid inay yihiin meel ay ka wada daaqaan meel ka wada cabaan hal era ku wada ridaan waxyaabahaas fuqahadii salafka ay u shardiyeen nacam haddii marka taas ay jirto hal zakaa ka waajibto oo waxaa xoolaha dhan baa laysku xisaaba zakadii marka laga qaadi lahaa tiradaas unbaa laga qaada ee gooni gooni looma kala xisaabo markaasu wuxuu yidhi walaa yujmacu lama jamciyo la isuma geeyo beyna mutafariqin xoolo kala tagsan xoolo kala tagsan laysuma geeyo oo bimacnaa waxa ay tahay laba laba macnaa meeshan ku jiro macno waxaa weeyaan macnaha imaamu shaafici qofka loo diidaayana waxaa weeyaan ninka xoolaha iskaleh dadka xoolaha iskale waa waxa loo diidayo oo hadda amarkan iyaga uu wajaha uu ku yahay oo marka waxay noqonaysaa xoolo kala tagsan in laysku soo daro iyadoo laga baqaayo eh, eh, yani amay zako waajibtaa eh, daraadeed laga cabsanayo matalan dadkii waxay lahaayeen kasoo qaad nin kastaa wuxuu goonidiisa u ulahay xoolo nisaab uu ku waajibo markaasaa marka hadday isku soo daraanna hal waxay noqonayaan nisaabkiisa intii ka waajibaysa hal qof nisaabkiisa intii ka waajibaysa oo kale ayaa imaanaysa oo ayay bixinayaan markaasay xeeladaysanayaan waxay jamcinayaan marka xoolihii ayay isku soo jamcinayaan ayb macnahaas marka e, ayuu yahay laa yujmacu bayna mutafariqin matalan saddex nin ayaa waxay isku dareen afartan afartan neef oo arya mid kasta oo keenay xoolihii marka isugu darnaayo afartan oo kanlaa kanna afartan kanna afartan neeqawa marka waa boqol iyo labaatan neef oo arya boqol iyo labaatan neef marka waxa weeyaan eh, eh, zaka zakada ka waajibayso waxay noqonaysaa marka eh, waxay noqonaysaa hal hal xabo ila afartan ilaa iyo boqol iyo labaatan hal neefaa laga riday waxay sameynayaan marka xoolihii waa jamcinayan afartan iyo afartan iyo afartanaa nin walba uu haystay awel marka haddii afartan iyo afartan iyo afartan qof walba uu haystay nin kasta hal neef oo ariga ah laga rabi lahaa soo maa tanna afartankiisa hal tanna afartankiisa hal tanna afartankiisa hal marka waxay diidayeen inay saddex neef oo ariga ay bixiyaan marka laysku darsa bixay dhiibaayeen mogta marka waxay sameynayeen xoolahoodii isku soo daraayeen iyagoo kala maqnaayo awel ayay isku soo daraayeen meeqay noqonayen markay isku soo daraan boqol iyo labaatan hal neef oo ay bixinayan meeshaa marka waxaa u baaqanayso laba neefaa meesha ka baxaysa oo nin kasta waxba usoo noqonayo ninka hal neef oo kaamila ma bixinayo qof walba markaas ilaa hal markan ay wada bixiyaan haddana hadhow saan sheegi doono isugu soo laalaabanayo saana isugu dhinaanaysa marka ninkiiba hal neef ka yar oo qiimo oo kale kusoo aadayso taas marka waxaa weyaan walaa yujmacu bayna mutafariqin xoolo awel kala tagsanayo layskuma soo daro zakada cabsiga laga baqayo darteeda walaa yufaraqu bayna mujtamacinna waxaa weyaan xoolo isku darsanayo awal lama kala geeyo cabsi sadaqada laga cabsanayo matalan labaatan neef iyo labaatan neef isku darsadeen afartan soo maahin oo ariya marka afartanay noqotay afartankii maxaa ka waajiba hal neef oo ari markaas waxay sameynayaan kuwaan adna labaatankaagi dib u cesho kana labaatankaagi dib u ceshaa laleeyahay hadday marka kala qaataan maxbaa ku waajibaaya waxba kuma waajibaaya ila labaatan waxba kuma waajibaan kana labaatankiisa waxba kuma waajibaan xoola marka isku darsanaa in la kala geeyana waa la diiyey cabsi zakada laga cabsan macnaha imaamu shaafici marka isaga saasuu ku macneeyey imaam alawsaaci iyo maalik iyo qaarkood ayagana waxay ku macnaynayaan labadan jumlo waa la kala leeyahay leeyi oo jumlada dambe waxaa iska leehay leeyahay waxaa lagu amraa laga reebayo nahyigu wuxuu u dhacaa ninka sadaqada aruurinayo xoolo dadka iskugu darsanay awel inuu yidhaahdo kala sooca si aan mid walbaa sadaqo gooniya aan uga qaado taas lama ogolmidda hore walaa yajmacu bayna mutafariqin qofka zakada marka xoolaha iska leh ayay muwajah ku tahay calaa kulli xaal ninka sadaqada aruurinaayana uma banaano inuu yidhaha dad xoolo ay isugu darsan tahay xoolihiina kala qaad si aan hal hal neef idinkaga qaado ma dhihi karo matalan boqol iyo labaatan neefay shirko ku ahayd afartan afartan afartan kii sadaqada aruurinaya yimid kala bixiya ma dhihin adna afartankaaga gooni u baxso adna afartankaaga gooni adna afartankaaga gooni saddex neefo ariyaan idinka qaada ma dhihi kara sidaa mar haddii xoolahoda awal ay isugu jireen sadaqada xoolaha laga loo qaadayo ha bataan darteed inuu dadkii xoolahoodii uu ku kala geeya ma banaan saasay leeyihin imaam alawsaaci tan kalena suurada hadaahi aan sheegno calaa kulli xaal musadiqana uma banaano iyaaka o ima amwaalihim wataqi dacwata almadluuma layiri qofka inuu xoolihiisa ka dulmiya uma banaana tan kalena dadkan marka qofkan zakada laga rabo diibaayena isaga inuu xeeladaysto uma banaano marka walaa yajmacu bayna mutafariqin macnaha imaamu shaafici moodaa inuu daahir uu yahay sababto ah khashyata sadaqati yaa looga dhigay walaa yujmacu lama kulmiyo beyna mutafariqin xoolo kala tagsan walaa yufaraqu lama kala geeyo beyna mujtamicin xoolo isku darsan khashyata sadaqati sadaqada cabsi laga cabsanayo daraadeed marka ciladan khashyata sadaqa marka la fiiriyo macnaha imaamu shaaficiga ah wuxuu noqonaa macno moojaha sababta waa macno wajiihu noqonaa sababta waxay tahay qofka sadaqada ka cabsanaya yaa waayo ninka xoolaha le wa laga waanina qofkaas ka macnahaas in lagu wadaa waa imaamu shaafici oo amarkaba wuxuu ku socdaa la yiraahdo qofka xoolaha iskale marka macnaha tan waa xadiidku marka wuxuu asal ku yahay aslun fii daali lxiyal waa xadiidkan xadiidkan wuxuu asal ku yahay ama laga deliishanaa marka zakada laga tago nasna uu ku yahay xeeladaysigu inuu xaaraam yahay oo xeeladu inay baatil tahay xeeladaysiga aan sharciga waafaqsanayn inay baatil tahay culamadana axaadiis badanay u deliishadaan bukhaari xadiidkan axaadiidka u deliishaday ayay kamid tahay kitaabu zakana waa ku qoray kitaabu lxiyalna waa ku qoray min saxiixihi xayl xeeladaysiyaa ku jira waxaan marka ay xoolaha marna isku darayan marna ay kala bixinayaan qasadkii sharciga ahaa xeeladaysiga waxaa weeyaan yacni sharciga wixii uu saamaxay ayaa sidii sharciga ugu talagalay niyo aan ahaynaa loo isticmaala hadhowa marka waxaa laga faa-iideysana sharciga sharciga ayaa niyo qalloocan looga faa-iideysana xeeladaysiga macnihiisu kaas ah. saa daraadeed marka hadda nimankan ah, laba eh, afartan neef in hal neef oo ariga laga bixiyo ayaa sharciga u yaalay markay kala bixinayan marka ay labaatan ay labaatan u kala qaadayan hadhowna ay dhahayaan labaatan maas zaka ka waajibaysaa maya idan anuu marka sharcigan ku taagana nin maanic zakaada ma ahi wixii sharciga cadadkii sharciga in zaka laga qaado uusan ugu talagelin ayuu wuxuu uga faa isaga sidii sharciga maaha si kale saa darteedu marka wuxuu u yahay xaaraam ay tahay ninka xaaraanta toos u sameynayana ka fiican qofkaas adiladeeduna marka waa fara badan tahay inama alacmaalu biniyaat a kamid acmaashu ah. nebiga wuxuu yihi waxaa laga fiiriyaa niyadaa laga feeriyaa ninka xeeladaysanaya niyadiisu waajib inuu ka dhuunto ninka xeeladaysanayo macnihiis waxa weyan xaaraan inuu xalaal ka dhigto mathalan dalaaqi oo kale naagtii saddex lagu furay oo dalaaqi mubaa'il noqdo saddex jeer la furay kii dalqadii u dambeysay ay ku dhacday ayaa waxaad arkaysaa mathalan nin soo martaa laleeyahay maxlal ah ninkaas marka caqadkaas dambe oo ninka uu ku guursanayo naagtan ujeedadiisu waa maxay kii islaamka ugu talagalay siiqada iyo dariiqada dariiqada islaamka waafajina laakiin niyadu waa maxay niyadii ilaahay nikaax ugu talagalay ma aha niyadiisa sababtoo niyada nikaaxa loogu talagalo inaad ilmo ku hesho shahwadaada si xalaal uga gudato taas weeyaan laakiin inaad furto nin iyo naag xaaraam iska ahaa aada isku xalaaleyso waa niye aan sharciga kuu dirin marka saas daraaddeed inama alcamaalu biniyaatin waxay daliil u tahay ibdaalu lxiyan xeeladays inuu xaaraam yahay sababto camalka niyadaa laga fiiriya niyadii sharciga ahayd niyadaanna marka ninka xaaladaysana oo samaynayana niyatuhu ma aha niyadii sharciga ma oo cuquuddii sharciga wuxuu uga faa-iideysanaa si aan sax ahayn ayb waxaa kaloo iyana daliil waa yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum allay khayaanayo ilaahay ninkaan sidaan yeelaayo wuxuu isku dayay inuu ilaahay khiyaano haro sharciga ilaahay buu soo uga warwareegi lahay ku talagala ayuub ibn abi tamiim wuxuu dhihi jiray ilaahay bay siraan sida ilmaha loo siro waxay rabaan inay ilaahay siraan sida ilmaha yaryar ay u siraan waxaa kale iyadana marka laga qaataa suuratu nuur qisada ku jirta naam inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna id aqsamuu laa layasrimunnaha musbixiin walaa yastatnuun waasaba nimankaasna waa xeeladaystaan waajib aabahood uu bixi jiray waxay dhaheen masaakiinta xoolaha barqadii maba qaybinaynaa beertiaan guraynaa habeennimaan beerta guraynaa si ay maalintii ugu soo lagu go-aan masaakiinta aabahoodna marka beerta la guraa subixii barqadii u guri jiray markaasuu zakadii iyo waxii sadaqaa iyo u ka dhiibi jiray markaas iyagu waxay yidhahdeen habeenaan guraynaa si aan ugu goyno xaqiina lagu lahay xaqaas ama hadduu zako ahaana waaba daahir hadduu sadaqo sunno ahayd ay tahayna suno laga taga dadka looma cadaabayo yani shay tadawuca oo laga taga looma cadaabine waxa loo cadaaba waa xeeladaysiga saasuu leeya shekhulislaam ibnu taymiya ribada sidoo kale beeculciina waa ribo loo xeeladaysana iyada kitaab weyn oo dakmi ah sheikhulislaam ibnu taymiya uu ka alifay la yiraahdo bayaan daliil bayaan daliil calaa butlaani taxliil asalka nikaaxa eh, maxlalka u alifay laakiin xeeladaysiga o dhanow marka uu ku qoray inay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culummada iyo ay xaaraam ku tahay iyo iyo iyo qawaacidda sharciga leanna qawaacidda shareecada waxaa kamid a ah sadi dariica waxa leedahay xaaraanta inta aadan aysan ku soo gaarin ayaa wasaa-isheeda oo dhan ba lagaa xarimay xaaraanta wasaa-isheedii baa lagaa xarimay xeeladaysiguna waa maxay wasaa-ishiiyo maraa maanta dhan marka waxau wasna wasaa-ilow samaysanaa sharciga ka dhex samaysanaa si ou xaaraanta u sameeyo hadna xaaraanta inaad usoo dhawaataa lagaaga reebo waxyaaba fara marka qaacidada shareecada sida dariicada iyo iyo iyo iyo xeeladaysiga waa laba isdhaafsan oo aada isaga hor jeeda naam dadka ku dhaqmaana waa ka cadaab xun yihiin dadka ee xaaraanta toos u sameeya yuhuudda iyadoo noocyo badan ayaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala kuwa uu daanyarada ka dhigay waxay ahaayeen kuwa xeeladaysanaya kuwa kale ilaahay ma sheegin inuu daanyaro ka dhigin wasalhum can ilqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xitaanhum yowma sabtihim shuracan wayowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluhum bimaa kaanuu yafsiquun ila aakhiri alaayaat falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjeyna aladiina yanhuuna can isuui waakadna aladiina dalamuu bicadaabin ba-iisin kaanuu yafsiquun falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiiin marka waa ka waa ka dembi badan yihiin dadka xaaraanta toos ugu dhaco iyaga wamaa wixii kaana ahaaday min khaliitayni laba waxyaa marka dad waxaa jira hadda dawlaado oo laleeyahay marka qiil iyo feeri iyo marka eh, waxyaaba markay qofka soo maraan ou imaanayo uu leeyahay xeeladaysigaas u fadwoona maanta dhan markaasi waxay leeyihin weliba fuqahan bahaye axkaamta aad intu u yaqaano makraj ma waayanayo kuleeyahay ninka axkaamta aada u yaqaan makraj mawaynaayo macnaheedu xaaraamtoo banaysana waa xalaashana waa waa sawrabu diinka ka yeelanayo shaqadii yahuudda waxaas oo kale kuwaas marka ma ahan kuwa marka muwafaqiin wamaa wixii kaana ahaaday min khaliidayni laba isku darsan xaggo xaggooda ka ahaaday oo zake la dhiibay fa inahumaa iyagu yataraajacaani waa isugu laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si-ab macnahan waxaa laga wadaa middaan labada qof ee wax isku darsatay marka ay zakadii dhiibaan ila hal sakay dhiibayaana moogtaa nin walbaa ninka kale ayuu ugu laabanayaa qaybtiisi isaga qaybtii ka maqnayd ayuu ninka kale ugu laabanaya matalan labaatan neef iyo labaatan neef ayaa ayay isku darsadeen afartan neef oo ari zakadii baa timid maxaa la bixina hal neef oo ari hal neef oo ari markii la bixiyo ay dhiibaan ka bacdi ayaa neefka ay dhiibeen oo kale qiimihiisa nus waxaa la siinaa ninkan nusna waxaa la siinaa ninka kale marka adiga waxaa weeyaan marka aada halkaan neef oo la bixiyey nusaa ku lahayd adig awal marka nuska kaa maqnaayo laguu celinaa ninka kalena nuska ka maqnaa ayaa loo celinaa saas waa marka mararka qaarad waxay noqon kartaa xisaabtu waa waa waa kala badnaa kartaa matalan xooluhu hadday eh, ahaayeen afartan neef o ariya tobanna ninaa lahay soddonna ninaa lahay seeliyana markaas oo kale hal neef oo arigaa la iibiyey neefkii la bixiya inta la qiimeeyo ayaa midna waxaa loo celinaa eh, afar meeloodoo meel midna waxaa loo celinaa saddex meeloodoo meel ila isku tira ma aysan ahay kan tobanka neef oo ariga leh neefkii la bixiyey inta la qiimeeyo ayaa afar meelood saddex meelaa loo celinaa isaga kan kalena hal meelaa loo celinaa wainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawiyati saas xisaabtaas ma la fahmi mase ku celiya meeshaas waa xisaab un bay u baahan tahay kale ma ah ayb afartan neef oo ariga marka midna soddon oo keenay midna toban keenay hal neef oo ari ay bixiyeen soo maa isku halkaas neef labadoodaba waa ka wada go aya in la yiraa isku in isku nin walba isku isku isku xiso ayaa laga qaada in la yidhaahdo waa dulmi taas oo ah laisku tiro maaha xoolahooda halkii neefo ariga marka la bixiyo matalan waxau noqda kasoo qabo waxau noqda kasoo qabo afar boqoloo kunuu noqda kasoo qabo neefka ariga afar boqol oo kun markay neefkii zika ahaan u dhiibaan kabacdi kii tobanka lahay kii tobanka neefku ariga lahay saddex boqol oo kun kii lahaa soddonka neef boqol kuna fainahu yataraajacaani baynahuma bisawiyati saas nin walba hadda waxaa ka maqan intiisii oo kale intii shirkada uga jira unbaa ka maqan idinkoo bedan feerfeersaan lacalakum tafaamuun intaan ka baraansay hadda kucelis intii hadda unbaa lagu soo celceliya maanta idinku soo celceliya wamaa wixii kaana ahaaday min khaliidayni laba xoolahooda kuwa isku daran xaggooda ka ahaaday fa inahumaa iyagu yataraajacaani way isugu laabanayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si eg ayay isugu laabanayaan oo si isku si ah ayay isugu wada laabanayaan walaa yukraju lama bixiyo fi sadaqati sadaqadii lama bixiyo harimatun tu gabowday lama bixiyo walaa daatu xawaarin tu ilana oo ili u saaxiibana lama bixiyo walaa taysun orgina lama bixiyo walaa taysun orgina lama bixiyo ilaa an yashaaa inuu doonayo ma ahane almusadiqu midka musadiqa ah ee sadaqada qaadaya ma ahan meeshaan marka almusadiq sida loo dabdiyo waa laysku khilaafay culamada qaar marka saaska waa shireen almusadiq ay haddii marka sidaa la yidhaha waxaa loo jeeda ninka xoolaha bixinay ninka xoolaha iska almusadiq aladi yatasadaq zakada dhiibaayo haddii marka macnaha iyadaha marka lagu macneeyo istinahan orgey keliya marka khaas walaa yukraju lama bixiyo ufiirso fi sadaqati zakada dhexdeeda harimatu neef gaboobay walaa daatu cawaarin mid fille u saaxiibana lama bixiyo walaa taysun orgi qoor ana lama bixiyo ilaa an yashaaa inuu doonayo maan almusadiqu midka dhiibaayo xoolaha oo zakada bixinayo maaha marka ilaa an yashaa almusadiq istisnahan kulli uma wada laabanayo oo hadda aan sheegno dhan uma wada laabanayo a yidhaahdo naaf gaboobay oo ceeb leh qofku eh, zakada looma bixiyo ilaa ninka sadaqada bixinaya inuu rabo ma de ninka sadaqada bixinayo xoolaha ceeb kale inay ka baxaan waa rabiyaan soo ma marka iy saas ma noqo micnaha ilaa an yashaa almusadiq bimacnaa haddaan ka dhigno midka sadaqada dhiibaaya haddii musadiq uu yahay macnaha walaa taysinka keliya ayuu ku tacalluqa ouna ku xiran yahay qaybta hore shuqulkuma laha sababto a ah qaybta hore maba ahaba mashiicada ninka dhiibaayo shuqulkuma laha mana laga qaadayo xataa hadduu yiraa neef gaboobaan dhiibaya laga yeeli maayo maxaa yeelay nafci hadda isaga uu ugu sugan yahay naafka gaboobay male waa iska bixinaya qof laakiin orgiga nafci buu leeyahay mararka qaar somaa ayb haddii marka macnahaa sidaa la yeelo way culamada qaarna ilaa an yashaaa almusadiq ayay saas waa fududeeyeen haddii saadka la fududeeya almusadiq bimacnaa aladi yaakudu sadaqaat sadaqada aruurinayo haddii marka la yidhaha eh, almusadiq hadii laga dhigo wuxuu u laabana istisnaa wax dhan kulli marka waa shamlina oo ninka sadaqada aruurinaa hadduu u arko sadaqada inay dan u tahay neef gaboobay mid ila iyo mid eh, eh, orgi iyo hadduu u arko marka waa qaadanaysa fahamteen marka labadaas meelood walaa yukraju lama bixiyo fi sadaqati sadaqadii dhexdeeda harimatun tugabowday walaa daatu cawaarin mid ila aan u saaxiibo ila walaa taysun orgina lama bixiyo ilaa an yashaaa inuu doonayo maahani almusadiqu midka dhiibayo sadaqada inuu orgi bixiyo inuu rabo ma ahan orgi baa u celinaya markaas wafi riqati wafii sadaqati riqati fidadii sadaqadeeda dhexdeedan rubcu lcushri ayaa ahaaday rubculcushri toban meelood oo meel marka afar loo sii qaybiyo meesheeda fa in lam yakun hadduusan ahaanin ilaa tisciina wa mi-atan ilaa boqol iyo sagaashan maahane wax kale haddousan ahaanin qofka uusan haysanin boqol iyo sagaashan dirham maahane wax kale haddousan haysanin falaysa fiiha sadaqatun wax sadaqaa ma ahaanin boqol iyo sagaashankaa dhexdeeda ilaa an yashaaa inuu doonayo maahane rabbuhaa ay maalikuhaa ki isla hadda wuxuu soo galay sadaqatu lfida riqa iyo fida isku mid fidadu marka waa daraahimta daraahimtu marka waa maxay laba boqol oo dirham ayaa ugu yara wax sadaqa laga bixiyo laba boqol oo dirham haddaad maqashaan dirham waa fido fidadu marka waa wax nooc marka waa qalinka silver haddaad diinaar maqashidna waa dahab diinaar iyo dahab isku mid waa ogow waagi hore lacagay ahaayeen diinaarka iyo dirhamkaa lacaga ahay marka dahabkaas iyo dadka ku kala geda jiray iyo fidadaas wax lagu kala geda jiri laakiin ha u qaadanin wadamada qaar hadda daraahima isticmaalaan daraahimtaas inay fido tahay ha umalayn lacag ahaanay uqiimaystaan xaashi xaashi waaytaas taas marka cumlaadka laba nooc waayo wixii dahab iyo fido ah sadaqadeeda zakadeeda qaabka loo zakey waa ka hadlayna wixii lacaga qaabka looga zakeyna gooniy firiqati hadda lacagta ma ah laga hadla bimacnaa wafiriqati waa qalinka qalin iyo silbar ah boqol iyo sagaa laba boqol oo dirhama ah u nisaab ah ayb haddii laba boqol oo dirham uu ka yaryahay boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan iyo sagaal ilaa ninka iskale inuu doonayo inuu bixiyo ma aha lacagta laakiin waxay ku cabiran tahay oo ay ku qiyaasan tahay ridada iyo dahabkay ku qiyaasan tahay ile lacagaha hadda adduunyada jiro waxa uu lagu qiimo ma laha iyado lacagaha hadda adduunka joogo dollar iyo waxay rabaan ha noqdaan iyo shilin soomaaliya wax walbee qiima daatiya iyadu ma laha qiimo oo iskeeda ma laha waxaa laga yaaba maanta inay qiimo mucayana ay joogto beri inay dhulka gashaa laga yaaba soo maa suuqay ku xirantaha soo maa idan marka qiima daatiya maba laha lacagaha see looga sakeyna marka haddii qiima daatiya aysan hayn waxaa looga sakeynayaa waxaa lagu qiyaasaa dahabka iyo fiddada mar walba oo waxaa laleeyahay nisaab lacag marka laga zakeynayo waxaa u nisaab ah inta ugu yar nisaabu dahab ama nisaabu nisaabulfida lacagtaadu hadday gaarto laba boqoloo dirham fiddada laba boqoloo dirham taqriiban waa shan boqoloo garaam dahabka markaan ka xisaabnana sideetan iyo shan garaam ayaa ugu yar inta laga zakeeyey dahab marka lacagtaadu adiga kuu taallay halka sano hadday la eg tahay siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ah qiimihiisa hadday la egtahay zaka kugu wa haddaysan la ekayna wax zakaa lagaama cuno kufahamteen meeshaas laakiin soomaaliya laba boqol oo shilin shan e, shan shilin aa ka waajibtay kuleey laba boqoloo shilin maxay qiimo waa leedahay meesha waxaa la fahmo meeshaas laba boqoloo shilin hadda qiimo ma leedahay nin laba boqol hadda meel u taalo ma waxbuu ka diibaa qiimo male idan waa inay la socoto oo lagu qiyaaso nisaabka lacagta marka la rabo in la yidhaah war haddaad intaasoo lacaga ay meel kugu kaydsan tahay zakaa kugu waajibtay see intee laga qiyaasanaya dahabkiisa badan liana iyagaan loo soo celinaa mar walba alcumla alwaraqiya laysa laha qiima baatiya malaha waxay usoo laabana dahabkaasi fiddada waa garata sooma riyaal haddii rabo in laga zakeeyo siddeetan iyo shan garaamoo dahaba ah, meeqa riyaalay joogtaa boqol riyaal hadday noqoto boqol riyaal zakaa ka waajibaysa waa la gartaa umaleyna taas hadhow ayaa marka marka matalan hadday noqoto kasoo qaadba eh, inta eh, nisaabka lacagta matalan hadduu noqdo boqol dollar oo kale haddii nisaabkii lacagta ay noqoto inta ugu yar sideetan iyo shan garaam ama shan boqol oo garaam oo eh, fida hadday boqol dollar joogto boqolkaas haddii sanad uu kasoo wareego waxaad ka bixina rubcul cushur rubcul cushur marka meeqo waayo boqol toban u qaybi meeqo waayo boqol labaatoban waa toban tobanka afar usii qaybi waa laba ibar toban marka afar waa laba ibar laba ibar doolaraad bixi rubcu cushr waa inta la bixiyo amaa nisaabku wuxuu ku xiran yahay dahabka fidada qiima daatiya gooni malaha lacagtan waxayna ku waxayna ku cadaanaya hadalkan aanaan leeyahay waxay tahay qof hadduu hadda masalan kun sagaal boqol iyo lixdankii boqol doolar boqol shilin hadduu nin ka qaado qof deyn oo uga qaado maanta haddii la yiraha daynti waa lagaa rabaya gud boqol shilin ma udhiibayo ma bixina soma see la yeela marka see loo bixina boqol shilin lixdankii dahabka ay gooysay ayaa la fiirina maanta kaasaa waxaa loogu bedelaa lacagta maanta joogta tiy tiyo bixina mafahamteen marka meeshaa dad badanaa marka waxaad arkeen kutubihii fiqigay akrinayaan laba boqol oo shilin shan shilinaa ka waajibtay ku haaya axkaam ma ah ay ku nool yihiin maysan la soconin ma gara markaas arkay qofkiiba kun shilin ama wax lamid ah ka zakeyna kun shilin maxay qiimo leedahay maxaasa laga bixina marka lacagta iyo looga zakeeya shibadina hadday laba boqol oo dirham gaarto taqriiban shan boqol oo garaamay ku dhadhow yahay hadda adduunku garaam u isticmaalo waa in loo bedeli karo marka taqriiban shantaas boqol oo garaam waxaa ka waajibaysa rubcul cushur inta aada haysato uqaybi rubcul cushurka sakakeen rubcul cushurka marka marka xisaab dheer si uusan kugu dilin afartan uqaybaya rubcul lacagta adiga fidada midaabka aada haysato haddii lagu yiraa intaas rubcul cushuraa lagaa rabaa xisaabta aada haysato afartan uqaybi rubcul haddii laakiin la yiraa waxaa la sameynaa rubcul tobana loo qaybina wixii soo baxa afar loo sii qaybina waa isku meesha marka xisaabtana isku dheeraysa faa-iido kuguma oo tarku tadwiil ilxisaabi ribka xisaabta la dheeraya faa-iido malaha ufasinada matalan kasoo qaad waxaa laga zakeeyey waxaa waxaad ka zakeynay kun doolar kun doolar rubcul cushur lagaa lagaa rabaa markaad kun doolar haysato rubcul cushur aa dhiibay soo maa rubcul cushurkeeda meeqoo noqonaa kun afartan uqayb labaatan show kun haddaad afartan uqaybiso waa shan iyo labaatan haddaad tiraa kun toban uqaybi waa boqol boqol afar usii qaybi waa labaatan iyo shan waa meeshayaa joogtaa waman balagad wafi riqati rubcu lcushri waay fain lam takun ilaa tisciina wamiatan haddaysan ahaanin fidadu fain lam yakun haddausan ahaanin ilaa tisciina wamiatan boqol iyo laba iyo sagaashan ma ahani wax kale haddaysan ahaanin falaysa fiiha ma ahaanin dhexdeeda sadaqatan sadaqo ilaa an yashaa rabbuhaa maaligeeda inuu doonaayo maahane isaga waman ruuxii balagad cindahu balagad ay gaarto cindahu agtiisa min alibili geeli sadaqatu ljadacati tii ilka dhacsatay sadaqadeeda ninkii jadaca lagu yeesho naafilka jabsaday ninkii lagu yeesho walaysat cindahu walxaal laysat cindahu agtiisan aysan ahaanin jadacatin mid ilka dhacsatay wa cindahu agtiisuna ay ahaatay xiqatun qaalin neef ka yaroo haysta jamaca kuwa argagixi ma haysta mid ka yaro haysta da-da ka yareebu haysta fa inahaa iyado tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa isaga alxiqatu qaalintii baa laga aqbalayaa wayajcalu waa yeelayaa macahaa iyada maceeda shaatayni laba neefoo ariguu ku daraya inistaysarataan lahu hadday ufududaato aw amase cishiriina dirhaman labaatan dirham buu raacinaya meeshaan marka culamada qaar waxay ka qaateen sikada in qiimo lagu bixi karo qiimo in lagu bixi karo bacdi lculamaa saasay ka fahmeen waman ruuxii balaqad ay gaartay cindahu agtiisa sadaqatu lxiqati qaalintii sadaqadeeda qofkii lagu yeeshay walaysat cindahu walaysat aysan ahaanin cindahu agtiisa alxiqatu qaalintii wa cindahu agtiisu ay ahaato aljadacatu tii ka dhacsatay naaskii kuwaa jooga midka weynaa u jooga isagii ma haayo badiisii ma haayo badi ka weyneed oo haysta fainahaa iyadu jadacada tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa fainahaa iyadu tuqbalu minhu waxaa laga aqbalaya aljadacatu baa laga aqbalaya wayucdiihi wuxuu siinayaa almusadiqu midka sadaqada aruurinaya cishiriina dirhaman labaatan dirham uu siinaya kan sadaqada aruurinaya saaciga ah wuxuu bixinaya oo u celinayaa ninkaan labaatan dirham oo uma shaaqeyn ama laba neef neefo ari yacni haddii midka weyn aada bixisana labaatan dirham ama laba riyo laba neefo ari aada leedahay mid ka yar haddaa adiga baxaysana aday ku raacaysa xisaabta wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu bacatahu ila lyaman yaman ayuu u diray fa amarahu wuxuu amray an yaakuda inuu qaado min kulli talaatiina soddon kasta baqaratan oo sacaad tabiican inuu ka qaado mid sano jir ah aw amase tabiicatan weel sano jir sanadkii koowaay wamin kulli arbaciina afartan kastana musinatan mid ilka jabsatay labadii dhaaftay wamin kulli caalimin mid kastoo qaangaarana diinaaran inuu ka qaado diinaar waa jizyadii midaas qaybtan dambe zakada shuqulkumale waa jizyada aljizya aw amase cid lahu wax u dhigmo diinaarka wax u dhigmo macaafira oo dharkaas marka meeshaas loo nisbeeya ah aw amase cid lahu cid la diinaari diinaarka wax u udhigmo macaafira oo dhar ah dhar marka meelahaas laga soo sameeyo meeshaas ayaa la dhahaa macaafir rawaahu hamsatu shantii baa werisay walafdi axmed baa iskale waxasanahu tirmidiy tirmidina waa xasini ashaara ila ikhtilaafin wa ashaara wuxuu ishaaray tirmidi ila ikhtilaafin khilaaf fii waslihi xadiidka waslintiisa inuu mawsuulnimadiisa inkhilaaf oo ku jiro ishaaray tirmidi wasaxaahu ibnu xibaan ibnu xibaan waa saxiixeel walxaakimu iyo xaakim ibnu cabdilbarna wuxuu yihi isnaaduhu mutasilun haabitun ibnu cabdilbar wuxuu yihi xadiidka isnaadkiisa oo mutasil waana sugan yahi ikhtilaafkan isaga wasliga irsaalka ka jirana waxaa weeyaan abu waail meeshaan uu tirmidi ishaaraya waxay tahay waa beyna abi waail iyo mucaad raawida mucaad binu jabal ka werinayo abu waaila labadooda marka abu waail iyo mucaad ma loo dhexeeya mase looma dhexeeyo ayaa war marka ikhtilaafka u yahay oo xadiidku wuxuu ku yimid can abi waail can mucaad iyadoo markaa saas oo munqadic ku yahay waxaa kaloo la wariyey can abi waail can masruuq can mucaad oo iyadoo masruuq oo udhexeeyo abu waail iyo mucaad oo udhexeeyo masruuq saana marka waa dariiqa mutasilka ah xadiidka daawuusna waa wariyey can mucaad ibni jabal marka duruqdaas waa isxoojinayaan waxaana laga qaadanaa xadiidku inuu yahay xadiid saxiixa waana sidaas ibn xibaan saxiixiye ibn cabdilbar iyo xaakim maxaa laga qaadanaya marka xadiidkan sadaqat lbaqa lo-da sidii looga zakeeyey lo-da marka maxaa u nisaaba soddon leana wuxuu yihi fa amarahu an yaakuda min kuli talaatiina soddon wixii ka yar zake lagama rayso soddon markay gaaraan eh, lo-da waxaa laga qaadayaa tabiic dibi hal sana jira ama weyl sanad jirto sanadkii labaad gashay afartan hadday yihiinna musinaa laga qaaday mid marka hal sano ka weynkii hore marka maxay noqonaysaa haddii toddobaatan saacaad marka qofka uu leeyahay muxuu bixinaa musino iyo waxuu bixinaa tabiic ama tabiica wixii u dhexdhexeeya waa waqsiga saab ma laha xoolaha marka lo-oda soddon iyo afartan baan inu kala qaqaybsanay qisada xadiidka qeybtiisa kalena wuxuu ku saabsan yahay jizyada marka halkaan ah, ma mawdiciisa wacan camri bni shucaybi waxaa laga weriye can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi tuukhadu waa la qaadaa sadaqaatu lmuslimiina muslimiinta sadaqadooda calaa miyaahihim ceelashoodaa lagu qaadaa meelaha marka biyahooda ay biyaha balliyada iyo ceelasha meelaha ay kacagaayeen xoolaha ay usoo aroor tagayaan ayaa lagu qaadaa sadaqadooda xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan macnihiisa waxa ay tahay qofka saaciga ee zakada aruurinaya inuu meel fariisto ii yimaado uu yiraahdo ma aha bal asagaa baxaayo ceelasha balliyada meelaha xoolaha dadku ay ku waraabsadaan ayuu imaanayaa meeshaasu sadaqadii marka uga qaaday dadka uga aruurinaya macnaha xadiidka marka ku jira kaas sidaas weya rawaahu axmed xadiidkan imaam axmed ayaa wariyey waana xadiid xasan abi daawuud abi daawuud waxaa usugnaatay walaa tu'khadu lama qaado sadaqaatuhum sadaqadooda ilaa fii duurihim xaafadahooda maana meel kale loogama qaado xaafadaha ayaa looga qaada xaafadahaas macnaa waxaa wey meel iyagaa loo imaanayo iyaga ayaa loo imaanaya iyaga inay soo doonaan ma ah haddii marka da saaci oo jiro haddaysan saaci jirinna adaa dabcan xoolahaada miskiinka siinayo adaa lagaa rabaa markaas sadaqada inaad gudato haddii hadda imaam iyo wax kaa qaadayo sadaqada aanay jirin wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal saas waana abu cubeyd kitaabkiisa alamwaal oo ku ishaaray macnaha xadiidka oo sidaas ah. wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laysa cala almuslimi muslimka korkiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa walaa fii farasihi iyo faraskiisa sadaqatun sadaqa ma ahaanin adoonka korkiisa sadaqa ma aha nin adoomadiisa iyo fardihiisa oo ka bixiyo marka fardaado aada leedahay sadaqo kama bixinaysa addoomadaadana si kastay u badan yihin zako ka dhiibanaysa oo adiga zako kuguma waajibayso addoomada ku saabsan iyo fardaa xadiidkan marka waa xadiidka ay daahiriyada u daliishatay wa in zakaatu tijaara aysan waajibeynin sababto waxay yihahdeen lama kala qaado ijaara lama sheegin laakiin culimada waxay yidhaahdeen ijmaacaadkii casharkii hore aan kusoo guurino ayaa xaqiisanaysa iyo xadiidkii ibnu cumar ee mawquufka ahaa ee lahu xukmu rafci ibnu cabdilbar uu yiri iyo ijmaacaadkii lixda gaarayay ayaa marka lagu taksiisinaa xadiidkaa marka haddii addoommada iyo fardaha aad ka ganacsato ganacsigii zaka lagaa rabaa oo zakadaas laakiin calaa wejhi tijaara way maahana ma ahan calaa wejhi in guriga wax kuu joogo iyo waxaa iyaga marka sidaa ma ahan haddaa addoomo ay fardo ka ganacsato zakadi waa dhiibay haddaadan ka ganacsanin oy kuu joogaan ma lagaa rabo zakada waa la garta sooma intaa marka ijmaacaadka waxaad ku daraysaa marka ibnulqabaani alfaasi isagona ijmaacu soo guuriyey kitaabkiisa la yidhaha alijmaac oo laba mujallad ah ibnulqabaani alfaasi lix boqol iyo xoogaagii waa saaxibu bayaan alwahmi waal marka kitaabkiisas alijmaac wuxuu kusoo guuriyey tijaarada curuda tijaarada inay ka waajibayso waa lagu ijmaacsan yahay ajmaca ahlulcilmi calaa dalika ilaa toddoba marka ijmaacaas ay gaarayo intaan haddaa nagu ognahay ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isagoo in fardahay addooma jinsi zakaatulmaal ay ka waajibto inaynan dhahayn laakin tijaara hadday tahay jinsu tijaari uga waajibay walimuslimin muslim waxaa usugnaatay laysa fi lcabdi adoonka ma ahanin sadaqatun sadaqo ilaa sadaqat lfiri sadaqat lfiriga maaha sadaqat lfiri isaga marka waa laga diiba adoonka zakaat lfiriga oo kale addoommadaada waa xisaabe inta madaxo ay yihiin aana ka zakeynayn amaa zakaat lmaalka maya wacan bahs bni xakiimin can abiihi can jaddihi waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yihi fii kulli saa'imati ibilin geel kastaa ee foofo fii arbaciina afartan neefoo afartan dhexdood bintu labuunin baa ah bintu labuun bintu labuun meeqa sanay jirteen labay dhamaysata sanay saddexaaday gasho laa tufaraqu lama kala geeyo ibilun geel can xisaabiha xisaabkeeda lagama geeyo oo geel xisaabkiisa lagama lagama geeyo man acdaahaa qofkii siiyo bixiyo mu'tajiran xaal uu yahay mid ajardoon mu'tajiran xaal uu yahay mid ajarkiisa rabo oo ajar ka rabo bihaa iyada falahu waxaa u sugnaaday qofkaas ajruhaa ajrigeeda waman manacahaa qofkii manciyo oon dhiibin fa innaa anagu aakiduu waan qaaday kuwa qaadayanaha haa iyada zakadaas iyo washadra maalihi iyo maalkiisa qeyb kamid a ah shadra maaliaba nus qeyb unbaa loo jeedaa maalkiisa qeyb kamida ayaan ka qaadayna cazmatan xaal ay tahay yani go-aan min cazamaati rabbinaa rabbiga go-aamadiisa kamida sheyga caziimada waxaa weya waxa go-aanka oo si adag layskugu waajib yeelan laa yaxillu ma xalaal aha liaali muxamedin muxamed aalkiisa uma xalaal aha minhaa iyada xaggeeda shay-un waxba ogama xalaal aha oo aali muxamed sadaqa waxba kuma laha zakada rawaahu axmedu abu daawuud wanasaa-iy wasaxaxulxaakim wacalaqa shaaficiyu shaafici wuxuu ku xiray alqawla bihi xadiidkan in uu ku fadloodo uu ku tago calaa hubuutihi sugnaashadiisa oo wuxuu yihi xadiidkan hadduu sugnaado qultu bi xadiidka marka waxay ku jirtaa shaafici uu ku xiray hadduu sugnaado xadiidka inuu muqtada alxadiid oo marka uu ku tegaayo bayhaqi e, imaam ibnu xajara jamciye bayhaqi xadiidka shaafici uu ku xiray e, e, uu ku xiray inuu yiraahdo inay sugnaato uu ku xiray ayuu gooni kitaab uga alifay ibnu xajar bayhaqina inuu ka alifa marka yaan badinlabadaas mualafa yaa laga sameeyey xadiidkan marka isagoo hadalkiisu aada u fara badan yahay xadiidkan hadalkiisu aada u fara badan yahay hadalkuna wuxuu ku badan yahay bahzi darajadiisa sida taxqiiqana bahzi ibnu xakiim fiqaw amaa xadiidka marka mar haddoo isaga ku dul wareegaya sida taxqiiqa uu ku jirana oo fiqa yahay bal axaadiidta xasanka wuxuu eh, ku jiraa silsilada axaadiidteedu ay xasanka ugu sareysa weliba siyada alfiyadiisa sida uu ku sheegayo marka xadiidkan eh, hadalkiisa o dhan waa intaas laazima waana tiqo eh, eh, ama diraayada xadiidka ama fiqiga xadiidka ku jiro waxaa weeyaan geela afartan kastaa guntu labooda laga dhiiba horaan usoo maray man acdaaha mu'tajiran biha falahu ajruha waman manacaha faina aakiduha washadra maalihi intaas ninkii zakada diido maanicu zakaad ah ee asagoo aan meel hadda koox gooniyo meel isugu tagtayna aynan ahayn ee qabdatul imaam ku jira imaamka gacantiisa ku jira zakada xoog in looga qaadaya laga qaadan zakadii laga rabay xoog ayaa looga qaada qayb maalkiisa kamidana waa laga qaada ganax ahaana marka looga qaada waxaa laga qaadanaa marka culamada ay ka qaataan xadiidkan haraama maaliya sharciga inay ku jirto ay banaan qofka in ganaax maaliya la ganaax barkusha looga tuuri ay jaa uu ka tegay ciqaab ahaan maala aa lagu ciqaaba in yani alcuquubatu bilmaal inay banaan taha laga qaadan culamada qaarna waxay dhe waa la nasakhay alcuquubatu bilmaal xadiidka wuxuu ahaa waagii banaanayd ahaa ayay dhaheen laakiin naskigu ixtimaal ku sugnaan maayo culamada waa mansuuq xadiidkan dhahaysana bayhaqiyaa kamida ah imaamu nawowiyaas wuxuu yidhi lama yaqaan xadiidkan taariikhdiisa iyo kan ay ku nasaqayaan taariikhdiisa iyo ma la garanayo saa darteed mar haddaan laka saynin xadiidku mansuuq ma aha lama nasaxo laahirka xadiidkana waxaa laga qaadaya ninka zakada diida in laga qaadaya xoog maalkiisa qayb kamidana ah in xoog looga qaadayo maxaa kale iyay marka xadiidka sidoo kale ibraahim alxarbi isagase xadiidka si kale u macneeyey ibraahim alxarbi xadiidka wuxuu ku macneeyey uu yihi fa inaa aakhiduuhaa min shadri maalihi cuquubatan lahu isagoo wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa fa inaa aakhiduhaa zakadiiaan ka qaadaynaa wa shadra maalihi maalkiisa nuskiisa ama qeyb kamid an na waa ka qaadaynaa waxaa laga wadaa buu leeyahay in ninka saacidan ah, mar hadduu ninkaas zakada diido xoogna looga qaadayo maalkiisi baa laba qaybood loo kala soocay qaybta uu rabo ayuu marka saaciga uu ka xulana marka neefafka iyo xoolaha uu sakada oo u qaadayo saacigaa iska dooranayo iyo awel maxay ahayd ninku markuu sakada hadduu diyaar leeyahay saacigu ma yeeli karin saas iyaaka oo karaa amwaalihi baa leeyahay laakiin hadda laba u qaybsanaayo qaybta uu u arko inuu ka qaal zakada inuu qaybta u arko inuu ka qaado ka qaadanayo ee ma ahan buu yidhi marka laakiin intii zakada loogu talagala ka badan laga qaada ee ikhtiyaaran la siinaynin ma fahamteen meeshaas ibraahim alxarbi tafsiirkiisa maalinkia laba loo kala qaadanaa kuwa ugu fiicfiican ka soocana hadoo kale laakiin hal neefoo zaa-ida maku darsanayo macnahaas laakiin hadda xadiidka daahirkiisa takalluf inuu ku jira maxaa yeele fa ina aakhiduhaa min shadri maalihi lama dhihin wa shadra maalihi waa lagu cadfay rawaahu axmedu abu daawuud wanasaa-iy saxax xaakim mucalaqa shaaficiy qowla bi calaa thubuutihi xadiidkan marka waa sugnaaday taasaana laga dhaaday wacan caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi idaa kaanat laka hadday kuu sugnaatay adiga mi-ataa dirhamin laga boqoloo dirham waxaala caleyha alxawlu xawlna uu soo wareegay sanad uu soo wareegay fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday khamsatu daraahima shan dirham walaysa ma ahanin caleyka adiga korkaaga shay-un shay xataa intii yakuuna laka ay ku ahaato cishruuna diinaaran labaatan diinaar waxaala uuna kasoo wareegay calayha iyada korkeeda alxawlu sanadkii fa fiihaa waxaa dhexdeeda ahaaday labaatankaas diinaar nisfu diinaarin nis diinaar rubcucushur waa labaatan diinaar marka rubcucushur labaatan marka afartan loo qaybiy nus marka waa nisfu diinaar famaa zaada wixii ka ziyaaday intaas fabixisaabi daalika kaagaas xisaabtiisa ayuu ahaaday oo waa lala xisaabayaa walaysa ma ahanin fii maalin maal zakaatiisa kama ahanin xataa intii yaxuula uu kasoo wareego calayhi isaga korkiisa alxawlu sanadka rawaahu abu daawuud wahuwa xasanu waa xadiid xasan waqad ikhtulifa fii rafcihi xadiidka rafcigiisana waa la isku khilaafay oo laakiin ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi xadiidu caliyin laa ba'sa biisnaadihi walaahaaru tacduduhu fayasluxu lilxujati aaaarta waa xoojinayo xadiidka cali wax baasana male saa darteed marka in la xujaystaa waa usuubadaa xadiidkan marka maxaa laga qaadanaa isaga dhowr fiqiba waa laga qaadanaa laba boqol oo dirham nisaabu lfidda cishruuna dinaaran waa nisaabu dahab dahabku ilaa u labaatan dinaar ka gaaro waxba zaka lagama rabo labaatan dinaar ama labaatan misqaal isku mid ah. cishruuna dinaaran cishruuna misqaalan waa arkay maxay la eg tahay marka cishruuna dinaaran sideetan iyo shan garaam oo dahab sideetan iyo shan garaam oo dahaba ayay la eg tahay waxaa kaloo meesha ku jirta waxaala caleyha alqawl sanad uu kasoo wareego oo marka inuu sanad soo wareega waa shardi oo dahabka haddii aadan sanad haysanin adiga hadaadan sanad haysanin wax zakaa lagaa marka waa in sanad oo meel dahabku laba nooc waay dahab naawo isku qurxiyaan iyo dahab dadku ay iska haystaan maal ahaan ay u haystaan kan maalahaan loo haysto ama laga ganacsana ina layskuma khilaafsanayo in zakay ka waajibaysa midka haweenka isku qurxiyaan hadalaa ka taagan waraajixun zake laga rabo leana maxaa aayaddu ma kala qaadin waladiina yaknisuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi lama kala qaad qaadin mid laysku qurxiyo midaan laysku qurxiyo midda kale waxaa weye nabiga caleyhi salaatu wasalaam haween wuxuu ku yidhi dahab wadato intuu gabar yare aheyd ka garaacay farta ol iyo wax uga dhuftay ay wuxuu yidhi maka zakaysaa midda eh, daankan markaasay tiri maya yii markaasu wuxuu yidhi markuu asaa kugu filan jijimo daa jimo naareed inuu kuu noqday faraantiyo naareed kanaaba kugu filan daada zake ka dhiibayn waxaa kaloo imaanaysa xadiid umu salama ay tidhi waxaan labisan jiray jinjimo waaweyn iyo faraantiyaal waaweyn marka nebiga nebigan weydiiye waxaan yidhi akanzun huwa kan kayd miyaa laygu cadaabaya markaas wuxuu yihi laa maya in addayti zakaata haddaad zakadiisa daysa malagugu cadaabaya marka raajixa waxaa weyaan in xuliga dahabka zaka u ka waajibayo inkastoo madaahibtu ay badan yihiin inaysan ka waajibaynin laakiin khilaafaa salafka dhexdooda mas'alada uga taagan xujaduna waxay taageeraya in zaka ay ka waajibayso naam cumuumka aayadda iyo marka la fiiriy axaadiistan iyo gaar ahaan axaadiista kale ee kusoo aroortay qaar culimada kamida ah waxay leeyiin zaka waa ku waajibaya laakiin zakaatuhu icaaratuhu zakadiisu waxaa weeyaan marka in la caariyeysiiyo w haweenka aan haysano inay caariyeysiiso taas ay zakadii leeyihiin marka aimada qaaraasaa ku tageen iyagana raajix maaha sababto ah zaka haddii mar la yiri wujuubkeed la sheegay midaan sharciga u dhigay ku dhacaysa meelo kalena waa noogu imaan doontaa famaa zaada fabixisaabi fabixisaabi dalika waxaa laga qaadanaya dahabka waqsi inuusan lahayn dahabka iyo fidada waqsi malaha iyo lacagtaba nisaabka ugu yar hadday mar gaaraan zakaa ka waajibaysa wax yar hadday ku darsamaan maalkao dhan waa wada xisaabaysa xoolahoo kale maha sida xoolaha oo laleeya shan oo geela hal ariyaa ka waajibaan toban markuu noqdo laba arigaa ka waajibaysa shan ilaa toban inta udhexaysana halkii neefaa soconayo soo maa ayaa la dhahayaan marka dahabku isaga iyo fidada iyo iyo waxaan la yiraahdo iyo zuruucda iyo eh, iyo lacagta iyo waqsi malaha haddii lacagta ugu yara laga zakeeyaa ay tahay boqol doolar boqol iyo kow doolar haddaad haysato halkaas waa ku xisaabiya zakada waa ku dari ma fahamteen laga reebi maayo waqsi ma laha famaa zaada wixii ziyaado kaaku cishruuna diinaara wuxuu ka ziyaado walow sideetan iyo shan garaam hal garaam hadduu ku darsan afartan unbaa u uqaybina rubculcushurkaa ku xisaabtama famaa zaada wixii ka ziyaado wixii ziyaada fa bixisaabi dalika kaagaas xisaabtiisu ahaayo aan soo sheegay cishruuna diinaaran unbaa lagu daraa oo lala xisaabaya walaysa ma ahanin fii maalin maal zakaatun zako xataa yaxuul calayhi lxawl ilaa aw xawl ka sugeeyo caam waa hadda xadiidkan maal zaka kork maal zaka laguma laha ilaa xawl u ka sugeeyo laakiin waxaa laga soo reebayaa zakaatu zuro beeraha zakadooda baa laga soo reebaya beertu markay soo go-do ayaa laga zakeynaya sanad iyo malaha lix bilood saddex bilood hadii fasalku hadduu saddex bilood kugu soo go-o nisaabkiina ay gaarto waa diidaysa xid saddexda bilood ku xigta dee wax kale kuusoo go-aanna waa bixinaysa wahaakada iyadu ma laha xawl ma laha dheeraha waxaa kaloon xawl lahayn zikaas zikaaska isaga waa sheegi doona gadaalu ka imaan doonaa waa wax marka eh, eh, meel marka dafiinuljaahiliya wax gaal ay ka tageen oo meel ku duugnaa oo wax leh oo muslima ama zimi lehna aysan jirin maalka noocaas intaad faagato aada hesho markaasaa ka zikeyna sanad inuu soo wareego shardi ma amaa badanaa xoolaa intooda kale laakiin qaacidadan bay raaca rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa weriye wahuwa xasanun waqad iktulifa fii rafcihi welitirmidiyi can ibni cumar waxaa laga wariyay man istafaada qofkii faa-iideysta maalan maal falaa zakaata zaka ma ahanin caleyhi isaga korkiisa xataa yaxuula alxawlu ilaa xawlka uu kasoo wareego waraajixu waqfuhu sida raajixaana xadiidku inuu mawquuf yahay weeyaan laakin xadiidkan marfuucahu mawquufan waa u ansaxay hadduu mawquufka ansaxay matalan xataa hadduu mawquufka ansaxo mawquufkan oo kale lahu xukmu rafci waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan isaga ah mas'ale kale oo waxay tahay xawlkii intii lagu dhex jiray ayaa maal kuusoo korday matalan zakadii waxay ka waajibtaa boqol doolar boqol aad maanta maal eh, eh, sanadkii hore ayaad meel dhigtid maantoo kale ayaad sanadkii hore oo maantoo kale ah ayaad boqol meel dhigtid boqolkii lix bilood markay kusoo wareegtay markaad meel dhigtay boqol kale kuusoo ziyaada laba boqole xawlkii oo boqolkii hore xawlkeeda aala soo gaara marka maantoo kale ala joogaa ma boqolkii keliyaad ka sakeyna mase boqolka kalena waa ku daray laba ictibaaray leedahay boqolkan labaad xowl uma soo wareegin soo lix bilood keliya laga jooga xawlama soo weriyey laakiin boqolkii hore sanadkeeda waa soo weriyey waxaa lagugu leeyahay adiga marka boqolkaas boqolkan dambe ma lagugu laha ilaa laakiin sanadkeeda maalintii uu gaaro adna waa lagaa rabaa saa darteed waxaa ka fiican marka sidaa in la yidhaha hal mar in laysku xisaabo saasaa bacdi salaf ay leeyihin sababta waxay tahay maalku hadduu soo kordhaayo bil walba bil walba haddaad meel dhigto waxay noqona inaad bil walba zaka diidto xisaabta waa kaa wareereysa ma maal bil walba soo kordhaayo zakadiisa adi ma xisaabi karin marka waxaa fiican inaad markii sanadka uun aada maalkii koowaad hesho inaad ku xisaabto bal abu cubayd alqaasim ibnu salaam taasoo marka inuu ishaarayo diidaa amaa xoolahoo kale laakiin lo-da iyo geela iyo kale iyo ariga neefkii waa dhalay xoolihii neefa kusoo ziyaay laba saddex afar shanaa kusoo ziyaada xawlkiina kuma dhammaanay shantan qofki ilaa u marka xawl u wareego inuu bixiyaa shardi calaa kulli xaal qaacidada guud waxa waaye qofku atu dima wey dimadiisu waa beri waxa lagu leeyahay waxa shayga lagu yeeshaa waa in wujuubkeedu nas uu ku caddi maal aan xawl kasoo wareeginna bakadeed qofka laguma laakiin haddaba soo ku tadawucaayo yaadka u bixinayo la hogaani ma fahamteen marka meeshaas khusuusan weliba dee baxshilimaadka iyo dad waxyaabahan marka lacagahan lacagahan noodka ah dadku waxaa waay waxaa laga yaabaa in bil walbo usbuuc walbo labadii bil saddexdii bil waxa meel ou meel dhigaayo taasoo kale marka xawlka waa kala ilooba ah marka intaan xowlkeeda ma galay intaan xowlkeeda goormau galay intaan xowlkeeda goormau galay inta u lahaa hal mar ka sakay ixtiyaadka ku jiraa wacan caliyin radi allahu canhu qaala waxa yihi laysa ma ahanin fi lbaqari alcawaamili lo-da shaqayso ee lagu shaqaysto beeraha in lagu qoto sadaqatan sadaqa ma laysa ma fi lbaqari alcawaamili fi lbaqari lod lo-dii dhexdeeda lo-dii de alcawaamili kuwa shaqeeya ee marka dhulka iyo waxaa lagu qoto beeraha lagu qoto sadaqatan sadaqa ma aha min dhexdeeda rawahu abu daawuud wadaara qutniy waraajixu waqfuhu aydan low saddex nooc waay ah nooc caadiya oo qofka uu u soofto zakaa lagu leeyahy waana soo sheegay lo laga tijaaraysto tijaaro ahaana zako looga dhiibaa iyo lo oon laga tijaaraysanin aan la foofin oo dadka ay beeraha wax ku qataan wax noocaas ah ugu talagala taas dhaqanay alla intay doonta rawahu abu daawuud wadaara qutniy waraajixu waqfuhu aydaa bilah towfiiq sal la sl